رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر wuxuu baabu yahay nahyi rijaal ragga oo laga reebo can ilmucasfari marada cusfurka lagu rinjiyeeyey iyo wamaa jaa wixii yimid oo axaadiis ah fi laxmari marada guduudan ku yimid mucasfarka waxaa la yidhaahdaa huwa almasbuuqu bilcusfur baa la ydhahaa waa marada lagu rinjeeyey cusfurka cusfurkuna waa nabaad dhulka ka soo baxa oo guduud ah ayaa la yidhaahdaa cusfurka marada markii la mariyo ayuu noqonayaa marka marada nabaadkaasi lagu rinjeeyey ee guduudka ah oo ragga loo diido inay xidhaan ama ku labistaan iyo wixii axaadiisee kale ku soo aroortay guduudka can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra-a wuxuu arkay rasuulu llahi sal alla alay wasalam calaya korkayga wuxuu igu arkay thawbayni lama maro mucasfarayni oo midabka waxaan u jeedaa cusfurka lagu rinjiyeeyey mucasfarayni oo la cusfuriyeeyey ama midabka cusfurka la mariyey fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam ina haadihi tani min hiyaabi alkufaari gaalada dharkeeda ayuu ka mid yahay ayay ka mid tahay ee falaa talbas ha ha xidhanin cabdillaahi ow ha xidhanintani dharka gaaladay ka mid tahay rawahu axmed baa wariyey wa muslim waannasaa'i xadiidkaasi waxaa deliishanaya daa'ifa min alculamaa oo qaba ama ku tegay in aan cusfurka marada lagu rinjeeyey aan la isticmaali karin oo ragga loo ogolayn sidaana waa madhabu طaa'ifa min alculamaa qaarna waxay leeyihiin waa say u badan yihiinoo way bannaan tahay bay leeyihiin oo waa la xidhan karaa cusfurka nabaad gooni ah oo khaas ah oo markii marada la mariyo guduud ka dhigaya wey marka ma nabaad ahaantiisa ayaa loo diidan yahay mise midabkaa la diidan yahay haddii nadaabka la diidan yahay uu nabaadkaasi guduudka ka yimaada guduudka kale ee ka yimaada meelaha kale nahyigu ma qabsanayo markaa haddiise laakiin masaladu ay tahay guduud oo dhan oo ujeeddadu ay tahay guduudka loo socdo ee aan nabaad ahaan asaga gooni wax u khuseeyo uusan jirin markaa masaladu waxay noqonaysaa marada midabka guduudan wadatoo dhan baa marka lagu socdaa labadaasina waa aaraa' ay culimmadu leedahay alimaam atirmidi calayh raxmat ullah bacdu ahli lcilmi wuxuu ka soo guurinayaa inay kala qaadeen bayna alxumra min hayri اlmucasfar waalxumra min alcusfur guduudka marada midabka guduudanee marada lagu rinjeeyey hadduu geedka cusfurkaa ka soo jeedo nahyigan ayaa ku fadhiyo ragga looma ogolay dhehen hadduu guduudka uusan geedkaa ka imaaninoo maadooyin kaliya geedo kaliya nabaataad kale lagu guduudiyeyna markaa way bannaan tahay sidaasi ayuu ka soo guurinayaa bacdu ahlilcilmi waxaadiis soo socota ayaana keenaysa sidaa inuu maro macnaha wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddii qaala wuxuu idhi aqbalnaa waan soo qaabilnay maca rasuuli llahi sal lla alay wasalam nabiga la jirankiisa min haniyatin baan ka soo qaabilnay saniyada waxaa la yidhaahdaa waa jidka oo buurta kor mara meel jiir ah oo jid ahoo buur kor mara xaggeedaan ka soo qaabilnay faltafata markaasuu milicsaday ama jalleecay ilaya xaggayga ayuu nebigu jalleecay sal alla alay slam wa calaya iyada oo walxaal calaya korkayga ay tahay raytatun maro marada waxaa la yidhaahdaa ee la sameeyo oo muxuu ahaayey nasjigeediiyo samaynteedu uu mid yahay ama waxaa la yidhahdaa raytada marada jilicsan ee dabacsanna waa la yidhahda wa calaya raytatun mudarajatun middaasoo yacni lagu dharoobay ay mulataha waay mudaraj mudarajatun oo lagu dharoobay bilcusfuri cusfur lagu dharoobay waxaa lagu rinjiyey iyadoo dhanba la mariyey rinjigaas nabaadka cusfurka ka soo jeeda guduudka ah faqaala markaasaa nabiga wuxu uhi sal ly slam maa haadihi tani maxay tahy war maxay tani facaraftu markaasaan kartay buuhi maa kariha wuxuu nebigu kahday ay karaahatahu kahashadiisa uu kahday baan markaa gartay buui fa ataytu markaasaan uid buuhi ahlihi ehelkaygii baan uid waa reerkiisii walxaal hum iyagu yasjuruuna ay hurinayaan tannuurahum foornadooda foornadii ay yaani ay rootiga iyo ku dubanayeen oo huraysa ayaanu idmi ay hurinayaan faqadaftuhaa raytadii baan markaa ku tuuray fiihi tannuurka dhexdiisaan ku tuuray maradii eh, nebigu uu kahday ee dhibsaday intaan siibay baan dabkii oo hurayaan foornada ku dhex tuuray uma kadibna ataytu nebigaan u idbuuhi sal lay wasalam min alhadi berri baan u idbuuhi maalinkii maalinkii ku xigay ayaan u idbuuhi faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam yaa cabdallah cabdullaahi ow maa facalad maxay samaysay alraytatu maradii maxay samaysay maradii guduudnayd say samaysay xaggay ku dambaysay waay fa ahbartuhu markaasaan u warramay fa qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sl ly slam faahbartuhu waan u warramay muxuu sheegay nebiga waan gubay buu ihi dab baan ku riday markaan arkay adoo kahanaya ayaan dab la raadsaday oo markaasaan gubay buuhi waa ka takhallusay fa qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sl lay slam alaa kasawtaha huwiseenaa maxaad u huweyn weyday bacda ahlika ehelkaaga qaar ka mid ah ehelkaaga qaar ka mid ah yaani dumarka kula xidhiidha ama xaaskaaga ama dumarka maxaarimtae kula xidhiidha kuwa qaar ka mida ah maxaad u siin weyda maxaad u gubtay wey manaa rawa waxaa wariyey axmed wakadalika waxaa wariyey abu dawuud wabnu maaja wazaada wuxuu siyaadiyey ibnu maaja fainahu laa ba'sa wax dhiba ma leh bidalika arrinkaas linnisaa'i dumarka xaaluu sugnaaday laa ba'sa baas iyo dhib male bidalika lilnisaa dumarka dhib uma leh ah, marka dumarkaad siin lahayd eemaada gubtsan buu nebigu ku uhi sal lay slam xadiidka waxaa taxsiiniyey sheekh اlalbani iyo sheekh shucayb alarnaut ayaa taxsiininaya xadiidka xadiid kaleeto oo mxuu ahay waxaa jira uu soo saaray muslim min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas laftiisa oo uu leeyahay yani nebigu sal lla alay slam wuxuu arkay buu yihi korkayga laba maro oo mucasfarayni oo midabka cusfurka la mariyey markaasaa markaasaa nabigu wuxu uhi sal lla alay waslam ummuka amaratka bi haada ma hooyadaa baa ku amartay buu ku yidhi hooyadaa baa kugula talisay waa inkaar waa diiddo wey maanaa markaasaa waxaa dhi buuhi ya rasuul allah aqsiluhaa ma dhaqaa ma ka dhaqaa meeshaa waxaa ka muuqda cusfurku marka waa dhaqmaya waa midab dhaqmaya waa guduud marada la geliyo sida tiftaha oo kaleo marada ka dhaqmaya waay ayib oo sida maryahan yani la yidhaahdo way liin baxaan oo kale sidaa kaloo soo kaleu jidhka ugu hadhayaa oo macnaha markii la dhaqana u baxaya ayib markaasaa waxaa hi ya allah aqsiluhaa ma dhaqaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam bal axriq aqsiluhumaa ma dhaqaadhe markaasaa wuxuu idhi bal axriqhumaa bal iskaba dhaaf inaad dhaqdee gub buu nebigu sal lay slm dhaqidda iska daayay dabka geli oo gub ayib marka tanna nebigu sal lay slam wuxuu yidhi sida qisadan ka muuqata maxaad u gubtay maa dumarka si u siin weyday xadiidkaa kale ee muslim ee ku suganna wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu kula taliyo gub sidii laysu waafajin lahaa bay marka culamada isku khilaafeen ah. sida uu shawkani rajaxayo wuxuu leeyahay waxaa dhici karta inay laba dhacdo kale ahayd oo markii hore intuu nebigu ku arkay cabdullaahi isagoo marada qaba inuu ku inkiray kadibna cabdullaahi uu sidiisa maradii u gubay markaana nebigu sal lla alay slam uu yidhi ma aadan gubteene dumarkaaga qaarkood baad siin lahayd maalin dambe waxaa dhici karta buu idhi cabdullaahi intuu ishalmaamay haddana isagoo iyadiyo kala qaba nahyigii nebigana halmaansan inuu nebigu arkay baa dhici karta markaa dambana lizajri in aad arrinta loo fogeeyo darteed iyo adkayn uu nebigu yidhi sal lla alay waslam maya ha dhaqina gub maadaama mar hore laga reebay oo mar dambe isagoo haddana ishalmaansanoo qaba la arkay markaa dambe gubiddu inay ahayd baa dhici karta buu leeyahay imaamu shawkaani caleyh raxmat ullah jamacaasi wuxuu ka fiican yahay buu leeyahay culimmada qaarkoodoo si kale ku jamciyay xadiidka oo xoogaa yaani qananaf ku jira macnaha ayib meeshaasi waxaa ka muuqata marka cusfurka wuxuu keenayaa guduud marka saan horeyba usoo tilmaannay ma guduud oo dhan baa loo jeedaa mise cusfurka wixii ka soo jeedaoo guduuda un baa laga wadaayo nahyiga ku saabsan yahy ibnulqayim caleyh raxmatullaah asagu wuu camimay oo wuxuu leeyahay guduud oo dhan khaalis ah maradu marba hadday guduud badhax la' oo midab kale uusan tarixin waa xaaraam ragga xaaraan bay ka tahay halkaasuu ibnu qayim caleyh raxmat ullahi maray ayib maqsuudkana halkaasuu mariyey maqsuudkana halkaasuu mariyey waxaa laga qaadan inay dumarka u bannaanyahin lakiin ragga uusan u bannaanayn laakiin sida imaamu shawkani iyo keyrkii ay marayaan waxay leeyihiin ma ahe waxaa ka fiican ra'yiga uu soo guuriya alimaamu tirmidi uu culimmada qaarkood ka soo guuriyo in la yidhaahdo nahyigu wuxuu khaas ku yahay guduudka ka soo jeeda cusfurka amaa guduudku hadduu ka soo jeedo muxuu ahaayey nabaataad kale ama maaddo kale ka soo jeedoon cusfur ahayn nahyigu maba khuseeyaba sidaasuu shawkaani rajaxayaa sheekha musannifka ana baabka aakhirkiisu isaguna sidaa ku muujin doonaa oo muxuu ahaaye uu maraya ibnulqayim laakiin guduudkao dhan buu diiday axaadiistan soo socotaase yani diidan yani waxa weeyaan tafsiirka ibnulqayim caleyh raxmatullah wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi nahaanii wuu iga reebay rasuulu llahi sal lay slam can itakhatumi kaatumaysi buu iga reebay bidahabi dahabka la kaatumaysto xadiidkaa hore waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya in ruuxa ee lagu tacsiiri karo xoolihiisa in la gubo ama la baabi'iyo haddii nidaamka markaa meesha ka jiraay ay la qumanaato inuu ruuxan ku tacsiro oo ku ciqaabo in xoolihiisa la gubo ama la baabi'iyo waa masalo bannaan ama laga qaatoo lagala wareego axaadiis fara badan baa ku sugan waana madhabu طaa'ifa min alculamaa waxaana la yidhahdaa altacziir bilmaal baa masalada la yidhahda altacziir bilmaal sida raajixaana way bannaan tahayoo axaadiis fara badan iyo mawaadiic kala gedisan bay ka sugan tahay nebiga salawaatu rabbi waslamu calayh wacan caliyi radi allahu canhu qaala wuxu uhi nahaanii wuu iga reebay rasulu llahi sal ly slam can itakhatumi kaatumaysi bidahabi dahabka la kaatumaysto kaatun laga dhigto ayuu nebigu iga reebay sal lay slm wacan libaasi alqasiyi xariirta xidhashadeedana wuu iga reebay qasiga waasaan soo marray qasiyi ama qasiy wa can ilqiraa'ati akhrintana wuu iga reebay fi rukuuci rukuucda aan dhexdeeda aan wax akhriyo yacni qur-aanka inaan akhriyo wa can ilqiraa'ati ay qiraa'ati alqur'aan qur'aanka akhrintiisana wuu iga reebay fi rukuuci rukuucda dhexdeeda aan akhriyo wasujuudi iyo sujuudda dhexdeeda markaan sujuudsana iyo markaan rukuucsana inaan qur-aanka akhriyana waa ii diida waa iga reebay waxaa kaloo iga reebay wa can libaasi almucasfar marada cusfurka lagu rinjeeyey xidhashadeedana waa iga reebay nebigu sal alla lay rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya wabna maaja bukhaariy ibnu maaja mooye inta kalaa warisay ujeeddada xadiiska loo keena waxa weeye wa can libaasi almucasfar oo axaadiistii hore ee aan soo marnay ayuu macnaha la mid yahay ayib xadiidka ugu horreeya ee cabdillahi bni cumar wuxuu ishaarayaa oo ka muuqda cillada iyo xikmadda loo reebay dharka mucasfarka ah xidhashadiisa xikmadduu tilmaamaya oo ah inna haadihi min hiyaabi alkufaar meeshaa marka waxaa ka muuqata cillatu nahyigu inay tahay yacni tarku tashabbuh bilkufaar gaalo inaan laysku shabihino gaalo zayigeedii iyo labiskeedii iyo qaabkeeda in la khilaafo waana maqsad min maqaasid shariica aslu min usuuli shariica weeye in la khilaafo gaalada iyo dhaqamadeeda ayib masaladu marka saa aan sheegnay iyo tafsiilka aan sheegnay bay culimmadu isugu khilaafsan yihiin jumhuurtooduna waxay qabaan eh, nahyigan haddii laga wado guduud oo guduud uu ku saabsan yahay oo uusan eh, nabaadka cusfurka khaas ku ahayn nahyigaasi waxay leeyihiin waa litanziih jumhuurtu saasay qabaan inay sidaas yidhaahdaanoo taxriimka ka sarfiyaanna waxaa keeni bay leeyihin nebigaa xidhay oo axaadiistan soo socota waxaa ku sugan inuu nebigu xidhay mara guduudan haddii la hayo nebigiiyo mara gududan xidhan nahyina uu ku soo arooray nahyigaasi inuusan taxriim ahayn bay faa'iidayno tanziih ay tahay waa laga fiican yahay iska daaya un waa laakiin xaaraam ma aha sidaasay ku jamcinayaan waana madhabu jumhuur culamaa saas man wacan ilbaraa bni caazibin qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ahaa marbuucan midab dhe buu ahaa ah, almarbuuc waxa weeyaan waa ruuxa aan aadna u dheerayn aadna u gaabnayn wey midab ayib baciid ah, marbuucan buu ahaa baciida maa bayna almankibayni buu ahaa labada garbood inta u dhaxaysa mid ay kala fog yihiin buu ahaa labadiisan garbood ayaa aada u kala durugsanaa oo kala fidsanaa wuu kala fidsanaa macnaha ayib waa qoo yacni qurux waa lahu waxa waxaa usugnaa waxaa u sugnaa shacarun tin oo yabluqu gaadhaya shaxmata udunayhi labadiisa dhagood carjawdooda labada dhagood carjawdoodan laalaadee hoose timo gaadhayana wuu lahaan jiray waan soo marnay ra'aytu waan arkay buui nabiga sal lla lay slam fii xullatin isku joog baan ku arkay xamraa'a oo guduudan lam ara maanan arkin kaasoo lam ara aanan arkin shay-an shay qadu weligay oo axsana ah ka quruxsan minhu xaggiisa kaasoo weligay aanan arkinba wax kaga quruxsan ama ka quruxsan aanan arkin ayaa nabiga arkay buui sal ly sl isagoo qaba muttafaqun caleyh ayib xadiidkaas qaybtiisa dambaa laga deliishanayaa ra'aytuhu fii xullatin xamraa nebigoo isku joog guduudan qabaan arkay buuhi isku joog guduudan qaba maxay ku tusi marka midabka guduudan inuu nebigu xidhay soo ma cusfurka haddii guduud dartii loo diidayay xidhashada nebiga iyo nahyiga guduudka uu nahiyey ee axaadiista hore ku sugan baa iska hor imaanaya marka see laysu waafajinaya marka jumhuurtu saa aan soo sheegnay isu waafajiya ibnu qayim see buu yidhi ibnuqayim wuxuu yidhi guduudoo dhan hadduu diiday xadiidkan muxuu kaga jawaabay iyo ragga la socdaay wuxuu kaga jawaabay wuxuu leeyahay ee nebigu isku jooggan guduudan ee uu qabay maryahani maryo la yaqaano oo yaman ka yimaaday ahayd oo go' iyo maro hoos laga xidha ah guduudkooduna guduud khaalisa ma ahayna midab madow baa la socon jiray sidaas daraaddeed xullatin xamraa guduudkaasi sida qaalibkaa unbuu cabbiray mooye midab kalea la socon jiray shawkani baa meel fog kaga soo hadhay ra'yiga ibnulqayim oo wuxuu leeyahay saxaabiga nebiga ku arkay guduud ee guduud cabbiray luqaddii carabigana waa yaqaanay inay jireen maryaha noocaasee yeman ka yimaado oo midab kale la socon jirayna daliil bay u baahan tahay sidaas daraaddeed luqadda carabiga haddii loo noqdana xamraa ama axmarku guduud baa la dhahaa haddii sharciga luqaddiisa loo noqdona lama hayo wax saarifa lama hayo ibnuqayim marka meesha inuu masalada u qaado ma aha buu leey shawkani daliilla ma haysanto ee axmarkani sida saxaabigu u sheegay guduud khaalisa wey ilaan wax kale muusan ku darin sooma tacbiirkiisu wuxuu tusaya inuu guduud khaalisa yahay qaab kale marka in laysu waafajiyo mooye qaabka ibnuqayim uu maray uu radinayaa imaam shawkani caleyh raxmat ullah waan cabdillahi bni cumara qaale wuxuu yidhi xadiis badan baa marka ku suganoo kutusaysa nebigu inuu guduudka xidhan jiray waxaa ka mid a ah maalan xadiidka bukhaari ku sugan min xadiidi abi juxayfa wuxuu yidhi nabigaan arkay sal lla lay waslam kharaja fii xullatin xamraa'a mushamiran nabigaan arkay buu ihi oo soo baxay oo isku joog guduudan qaba oo haddana xaytay xanjeerta oo marada soo yarasoo ya kor soo yara qaatay ayaan arkay buu ihi wakadalika abu daawuud wuxuu soo saaray min xadiidi caamir ilmuzani inuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal ly slam biminan yakhtubu calaa baqlatin wa calayhi burdun axmar nabigaan arkay sal lla lay oo mina baqal kor korkeeda ku khudbaynaya isagoo baqal saaran khudbaynaya korkiisana ay tahay mara guduudan ah, macawiis ama mara guduudan ee nebiguu qabo salawaatu rabbi waslamu calayh axaadiistaasoo dhan marka waxay tilmaamaysaa inuu guduudka xidhan jiray nebigu sal lay slam inuu xidhan jiray see laysu waafajin waay marka ama waxaad tidhahdaa cusfurku nahyigu isaguu khaas ku yahay ama waxaad tidhaahdaa guduud haddaad tidhaahdo nahyiga taxriimka ka sarfiyo waxaad tidhaahdaa ficilka nebigaa ka sarfinayo wuxuu ku tusi in laga fiican yahay laakiin uusan xaaraam ahayn qaababkaasaa lagu jamcin karaa ama qaabka uu ibnuqayim maray waxoogaa waa la fogaynaya wa cabdillahi bni cumara qaala wuxuu uhi marra wuu maray cala nabiyi sal ly slam waxaa soo maray rajulu nin ninkaasoo calayhi korkiisa ay yihiin thawbaani lama maro axmaraani oo yacni guduud ah fasallama ninkii baa salaamay nebiga sal lay slam falam yarudda muusan ka qaadin nebigu sal lay slam lam yarudda muusan ka qaadin annabiyu sal lay waslam calayhi ninkaa korkiisa salaantii kamuusan qaadin muusan ka radinino salaantii wuu ka qaadi waay rawa abu daawud muxuu ka qaadi waayo wa yani waxaa la tilmaamayaa wuxuu nebigu ku diidan yahay waxa uu ku sugan yahaye guduudka uu qabaa salaanta looga qaadi waayo mare guduudan buu qabaa rawahu abu daawuud baa wariyey watirmidiyu wa qaala wuxuuna yidhi a waxaa idiin qoran meeshaas qaala wa qaala tirmidi wuxuu yidhi macnaahu xadiidkan macnihiisu waxa weeye cinda ahli اlxadiid culimmada xadiidka agtooda annahu nebigu sal lla alay slam kariha inuu kahday almucasfara marada cusfurka lagu rinjeeyey qaala wuxuu yidhi wara'w waxay arkeen oo ay macnaha waxa weeye la qumanaatay annamaa subiqa wixii lagu rinjeeyey bilxumrati guduud lagu rinjeeyey oo min madarin ka ahaaday dhoobo xaggeed aw hayrihi ama dhoobo waxaan ahayn xaggiisa ka ahaaday falaa ba'sa bihi wax dhiba ma leh idaa lam yakun hadduusan ahayn mucasfaran mid cusfur lagu rinjeeyey amaa guduudku hadduu ka soo jeedo shay kale dhoobo oo kale hadduu ka soo jeedo madarka waxaa la yidhahdaa dharka lagu rinjeeyn jiray dhigi jirtay saas way macnaha kaasaa la yidhahdaa madarka marka ama dhoobadaa guduudan ama shay kaleetoon cusfur ahayn hadduu guduudku ka soo jeedo waxay yidhahdeen dhib male oo maqsuudka guduudnahaan madab dagaalamaye waxa la diid sidaasay dhaheen buu idhi yani waxa weeyaan cinda ahli alxadiid macnuu saas wey sida markaad ku laabato tirmidiga lafdigiisu waxa weeyaan sida uu bacdu ahlilcilmi buu ka soo guurinaya bacdu ahlilcilmi culimmada qaarkood baa sidaa qabtuulaya macana qaab lagu jamcin karo axaadiista oo la yidhaahdo cusfurka rinjigii sinaba dumarkan baa loo ogolay amaa guduudka noocyadiisa kale ee kasoo asalkiisu meel kale ka yimid dhib ma leh sidaasuu tirmidi ku jamcinaya macana ayib xadiidkan marka abu daawuud iyo tirmidi uu soo saaray oo nebigu laba nin waxaan ujeedaa nin laba maro oo gudguduudan qaba ayuu arkayoo salaanta ka qaadi waayey ayaa salaamay oo salaanta uu ka qaadi waayey xadiidkaasi ma sugna anna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo abu yaxya alqataat oo daciif ah saas daraaddeed buuna sheekh waxaa u daciifiyey ibnu xajar fi lfatx fi daciifa yani daciifa abi daawuud iyo tirmidi labadaba sheekh shucayb alarnaud isagana waa daciif baabu maa jaa wuxuu yimid baabuu yahay fii lubsi labyadi ku yimid waalswadi iyo midda madow waalakhdari iyo midda cagaaran waalmuzacfari iyo midda zacfaraanka la mariyey waalmulawanaati iyo maryaha yani ah, waxa weeyaan mara cad xidhashadeeda wixii axaadiista kusoo aroortay mara madow xidhashadeeda wixii kusoo arooray mid cagaaran xidhasha mid zacfaraan la mariyey oo zacfaraanku macnaha waxa weye waa jaallo wey yelow soo ma ah, saas way macnaha iyo maryaha midabada kale la mariyey can samuurata bni jundab qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi albisuu xidha iyaaba albayaadi caddaanta maradeeda xidha ahiyaab albid manaa caddaanta maryaheeda xidha fa innaha iyadu ayaa atharu dahaaro badan wa atyabu wanaag badan iyadaa wanaag badan oo daahirnimo badan yani waxaa laga wadaa fainaha aطharu bimacnaa maryaha cabd wasakhda ma qarsadaan sidaas daraaddeed wasak waxaa lagu qasbanyaya inaad dhaqdo ood nadiifiso maryaha midab kale ayagoo wasakhaysan bay wasakhdii qarsanayaan saasaa laga wadaa xadiidkiitusaysay dacooyinka iftitaaxa ka mid ahaa wanaqinii min alkhataaya kama yunaqa min addanas sida ilaahu dunuubta yani iga daahiri oo iga nadiif sida marada cad looga nadiifiyo wasakda oo kale maxaa marada cad loo aaday waay marada cad laga saaro wax muxuu ahaay ama kuwa kale way qarsanayaan way maana fa inahaa aطharu waaطyab wakafinuu ku kafa fii dhexdooda mawtaakum dhintay dadkiina idinka dhimanayana kafan uga dhiga maryaha rawahu axmed baa wariyey wالنasaaئiyu wالtirmidiyu waصaxaxahu tirmidi waa saxiixi xadiidka sidoo kale ibnu maaja baa soo saaray waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey xaakim calى sharطi dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani xaafid ibn xajar baa isagana saxiixinay wuxuu kaloo leeyahay xadiidku xadiid markhaati kacaya oo cabdillahi bni cabdiyo isagana waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi iyo sheekh albani intaba xadiidkaasi marka wuxuuna tilmaamayaa dharka la xidho inuu ugu fiican yahay dharka cadcad xikmadda ku jirtana waa taas lasoo soo tilmaamay wey macanaa laakiin amarkaisu ama ilbasu albisu xidha way ilbasuna waa xidha oo idinku xidha wey macnaa masaladaasi marka waxa weeye amarkaa ku soo arooray xadiidka labadiisa qayboodba xidha dhiga dadka dhimanaya labadaaba amarku ma aha wujuub maaha ma faa'iidaynayo saas way macanaha leanna waxa weeyaan waxaa soo aroortay axaadiis kaloo fara badan oo qaar u tegi doonno oo qaarna lagu kanfayo kafal maydkii isaga oo midabmaradu ayna caddayn saariif weeye marka maryo kaleeto oo nebigu xidhan jiro oo saxaabadu xidhan jiro midabo kalenana way soo socdaan ayadana xidha ah yay ka sarfinaysaa wujuubka marka wuxuu un keenaysaa un istixbaab marada cad inaad xidhato waa un sunno ee waajib maaha ayb wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa ugu kalgacayl badan yahay ilaa rasuuli lahi sal lay slam an yalbasahaa inuu xidho alxibaratu marada xibarada la yidhaha Ah, waxaa la leeyahay waa macawis yamaaniye oo yaman ka imaan jirtay oo qutni eh, cudbi ama kataan laga samayn jiray oo muxuu ahaayey eh, la qurxiyey ah, xibara waxaa loo bixiyey liannaha muxabara ay musayana mare la qurxiyey oo la naashnaashay oo la xarxardhay oo yacani xariiqimo lagu sameeyey ama diilimo lagu sameeyey ayaa xibaro la yidhahda saas macanaa rawahu ljamacatu waa warisay ila bna maajah ibnu maajah waxay kutusaysaa nebigu sal alla alay waslam dharka inuu ugu jeclaa maryahaasi xibarada la yidhayey ee la qurqurxiyey saas macanaa marka ma cadda haddii caddin ku jirana ma wada cadda amarka a maryaha cad xidha inuusan laazim ahayn ee kuwaiyo la naqshadeeye la naashnaashay iyo kuwa la qurqurxiyey iyo kuwa xariiqimaha iyo diilimaha midab kale leh iyo waxaasoo dhan inaysan macnaha la xidhan karaya ay kutusaysa macnaha wa can abi rimhata abu rimha ataymi rufaaca la yidhaahdaa qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuula llahi sal lay waslam rasuulkaan arkay walxaal calayhi korkiisa ay yihiin burdaani laba maro ama laba macawisood burdaani laba maro dheh akhdaraani oo cagaaran rawahu lhamsatu baa warisay ila bna maaja laba maroo cagaaro nebiguoo qabaan arkay salawatu rabbi wasalamu aleyh xadiidkaasi waa xadiis saxiixa sheekh albani iyo keyrkii baa saxiixinaya wuxuuna kutusayaa inuu nebigu xidhan jiray maryaha cagaarka ah wacan caaishaa radi allahu canha qaalat waxay tidhi kharaja wuu baxay annabiyu sal alay waslam daata hadaatin subax buu baxay mid subax u saaxiib ah ayuu baxay walxaal calayhi korkiisa uu yahay mirtun maro suuf ah maro dhogor ka samaysa muraxalun mirtun oo muraxalun reeriyo lagu sawiray muraxalku waxa weeye yacni musawarun birixaali libil waay waxaa lagu xardhay ama lagu naqshadeeyey ama lagu sameeyey oo lagu sawiray geela koorihiisa geela maxanaha reeriyada geela lagu fuulo ee ruuxa ninku ama ruuxu markuu fuulayo uu iska xijiyo neefka geela taasaa waxaa la yidhahdaa rixaalulibil marka sawir waxaa ku yaalla reeryadaas ama muxuu ahaayey ee koorahaas geela sawirkiisoo kaley maradu leedahay taasaa waxaa la yidhahdaa muraxal saas macanaha sawir rixaal bay leedahay ayib qaarna waxay leeyihiin culimmada muraxalun sawir guri bay leedahay qaar waxay leeyihiin sawir geel bay leedahay oo rawaaxil baa markaa laga keenaya macnaha waxayse u badan yahin sida uu leeyay imaam nawowi iyo hayrkii muraxalku waxa weeyaan waa rixaaluulibilo waa geela koorihiisa lagu fuulo halkaasay u badinayaan kaas sawirkiisa mara leh ayuu nebigu sal lla alay wasalam ayaa korkiisa ahay taas oo min shacarin tin ka ahaatay aswada oo madow a min shacarin tin ka ahaato timo laga sameeyey aswada oo madow rawaw axmed baa wariyey wa muslim watirmidi wa saxaaxa wuu saxiixiyey alimaam tirmidi waxay kutusaysaa marada madowna inuu nabigu xidhan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh ayib wacan ummi khaalidin ummu khaalid waxaa laga warin ummu khaalid binti khaalid ibnu saciid ibnu caswa ayib qaalad waxay tidhi utiya nabiyu nebiga waxaa loo keenay sal alay waslam bihiyaabin maryaa loo keenay maryahaasoo fiiha dhexeeda ay tahay khamiisatun maro afar geesa oo calaamado leh sawdaa oo madow ah. ayb yaani waxaa la yidhaahdaa khamiisada kisaa-un murabbac lahu calamaan ah. yaani maro afar gees ah oo laba calam leh ayaa la yidhaahdaa khamiisada haddayna labada calaamadahaas lahayn khamiiso lama yidhahdo ayb dhar baa marka nebiga loo keenay sal lla alay slam ay khamiisadaa madoowi ka mid tahay fa qaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam man tarawna yaad arkaysaan oo idinla quman naksuu inaanu marashayno oon siino haadihi alkhamiisata maradan yay idinla tahay inaan maradan siino saxaabadiisii buu ku leeyy fa uskita alqawmu raggii meesha joogay iyo dadkii waa la aamusiiyey a mayna jawaabin waay soo lama weydiin waryaan siinaa soo lama dhihin shib waa la aamusay waa waa laga jawaabi waayo maxaa yeelay waxayna garanaynin wuxuu nebigu maagan yahay marka way edebsadaan markaasoo kale bal su'aalaha nebiga ka imaanaya sida haalibkaa saxaabadu inay aamusaan iyo inay yidhaahdaan allahu aclam ama allahu rasuuluhu aclam inay yidhahdaan taa mid waa ayib way iska aamuseen marka fa markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam i'tuunii ii keena biummi khaalidin ummu khaalid ii keena gabadh yar markaa ummu khaalid halla keeno fa utiya bii waa layla yimid bay tidhi ila nebiy nebigaa la iila yimid sal lay slam fa albasaniiha nebigaa ii xidhay bay tidhi wuu imarasheeyey khamiisadii biyadihi gacantiisuu iigu xidhay bay tihi ah. yaani nebigu sal lay sl isaga gacantiisa iigu geliyey wa qaala wuxuu yidhi ablii duugow wa akhliqii baaba ah, maratayni laba goor ablii wa akhliqii maraduu ku wadaa ha yaani waxay ka wadaa korkeeda gabadhan korkeeda ku duugow bimacnaa wuxuu ugu ducaynayaa cimri dheeri a ah, duugow oo yacni ku baaba oo macnaha waxa weeyaan eh, muxuu ahaaye ha dhammaani waay ah, dhammaani durba hawaayino aakhir marka ugu dambaysa uun dib ka dhamow bimacnaa waa ducaa duca wey marka wa jacala wuxuu bilaabay nebigu sal lla lay slam yanduru inuu fiiriyo ilaa calami alkhamiisa marada calamkeeda iyo calaamadeeda inuu fiiriyo wa yushiiru inuu tilmaamo biyadii gacantiisa inuu fiiqo ilaya xaggayga igu soo fiiqo saas manaa inuu calaamadda marada ku taalla intuu fiiriyo anigana farta igu soo fiiqo wayaquulu inuu yidhaahdo yaa umma khaalidin ummu khaaliday haadaa sanan yaa umma khaalidin haadaa sanan kani waa sanan wasanan waxa weeye wasana waxay tidhi bilisaani alxabasha luuqadda xabasho waxaa la yidhahdaa alxasanu ka wanaagsan ee quruxsan baa la dhahaa ah, yani waxay noqonaysaa marka yaa umma khaalidin umu khaaliday haadaa kani sanan waa quruxsan yahy yaa umma khaalidin umu khaaliday haadaa sanankani waa fiican yahy waa quruxsan yahy saasuu nabigu ku uri sl ly waslam ayaduu farta ku fiiqayaa wuxuuna fiirinayaa marada yani calabkeedayuu fiirinaya rawa buhaariy baa wariyey yani eh, luqada xabashidu maadaama ay deris ahaayeen oo tijaarana ka dhexaysay iyo ganacsi ka dhexeeyey tadaakhulu luqaad baa la yidhaahdaayo luqad badanoo ka mida luqada xabashida carabiga ka mid ahayd oo carabiga gashay wa kadalika luqadda carabiga qayb badanoo ka mida baa waxay noqotay luqadda xabashida gashay mujtamacaad kasta oo darisana saasay muxuu ahaayey inta badan luqadahoodu isu galaan oo isu saameeyaan saasay marka u imaanaysaa maanaha waxaa laga qaadanaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh maradaas madow inuu gabadhaas siiyey marada madow in la xidhan karaa laga qaadan sida xadiidkii ka horreeyey khilaafna kuma jiro wa can ibni cumar radi allahu canhuma culimmada qaar baa waxay waxay yidhaahdeen waxaa laga faa'iidaysanayaa ruuxa markii uu maro cusub xidho in ducadaa loogu duceeyo ablii wa akhliqii saas daraaddeed waxay ku dareen min adciyati istijdaadi thawb maro markaad cusboonaysiisato ood maro cusub xidhanayso in lagugu duceeyo ab lii waakhlaqi yani eh, cimri dheerar baa markaa loogu ducaynaya wy maanaa wa ibni cumara radi allahu canhuma anahu isagu kaana wuxuu ahaa yasbuqu mid rinjiyeeya hiyaabahu maryihiisa wayadahinu yani ku subkada ama ku saliidaysta bizacfaraani zacfaraanka zacfaraankana waa ismarin jiray maryihiisana wuu wuxuu ku rinjiyeyn wuu rinjayn jiray ayb kaana wuxuu ahaa yasbuqu bihiyaabahu maryihiisa wayadahinu bizacfaraan zacfaraankaasuu maryihiisana marin jiray isaguna ismarin jiray ayib faqiila lahu markaasa waxaa lagu yidhi lima tasbuqu maxaad ugu rinjiyeynaysaa ood maryahaagii adu isu marin lima tasbuqu maxaad u marinaysaa hiyaabaka maryahaaga oo watadahinu aada isu marinaysaa adiguna bizacfaraani zacfaraanka war zacfaraankan aad maraha maryahaagana ku rinjiyeynayso adigiina aad ismarinayso maxaad ula jeedaa buui baa la yidhi fa qaala markaasa wuxu uhi innii anugu ra'aytuhu waan arkay axabba alasbaaqi rinjiyaalka midka loogu kalgacayl badan yahay inuu yahay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam ah, yacni nebigu waxyaalaha rinjiga midabada ayaa laga wadaa midabada midka ugu jecel yahay inuu yahay oo nebigu ugu kalgacayl badan yahay ayaan yaani waxa weeye ogahay buuhi saas ayaan arkay buuhi saas daraaddeed baan u jeclahay buui yaddahinu nebigu waa ku subkan jira waa ismarin jira way bihi isaga wayasbuqu wuuna ku rinjiyeyn jiray bihi isaga iyaabahu maryihiisa saxfaraankaasuu ismarin jiray maryihiisana ku rinjiyeyn jiray rawahu axmed baa wariyey wakadalika waxaa wariyey abu daawuud wannasaa'i binaxwihi xadiidkaa mid la mid ah. wa fii lafdihimaa abu daawuud iyo nasaa lafdigooda waxaa ku sugan walaqad kaana wuxuu ahaa yasbuqu mid rinjeeya iyaabahu maryihiisa kullahaa dhammaantood xataa imaamatahu xataa imaamadiisana ha noqotay xataa imaamatahu xataa ama xataa imaamati xataa cimaamadiisana ha noqotay mariyihiisoo dhan buu ku rinjayn jiray lafdiga abu daawuud iyo nasaa-i waxa waaye ibnu cumar kaana yasbuqu lixyatahu bisufra ibnu cumar wuxuu garhkiisa ku rinjayn jiray midabka muxuu ahay jaallaha ayib xataa tamtalia iyaabuhu min asufra ilaa maryihiisu ay buuxsamaanoo midabkaa jaallaha ah ay ka buuxsamaan oo sufradaasi ay buuxiso garhkana waa marsan jiray maryahana waa ku rinjaysan jiray markaasaa waxaa lagu yidhi lima tasbuqu bisufrati war maxaa midabkan jaallaha kuu geeyey baa laydhi ilan zacfaraanka midabkiisa weye fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuululahi sal lay waslam rasuulallahi sal lay waslam oo yasbuqu biha nebigaan arkay buu ihi oo ku rinjiyaysanaya oo ismarinaya ayb waqad kaana yasbغu iyaabahu kulaha maya wuxuu yidhi walam yakun shayun axaba ilayhi minha nebigu shay uu ka jeclaana maba jira guud wakana waqad kaana yanacu yasbqu iyaabahu kulaha xata cimaamata maryihiisoo dhanna waa ku rijayn jiray xataa cimaamadiisana ha ahaatee xadiikaasi sheekh albani caleh raxmat ullahi uu tilmaamayo waa saxiixu lisnaad wuxuuna faa'iidaynayaa midabka jaallaha ah ama maraha ahaado ama tima ha noqdo in marsigiisa uusan dhib lahayn oo bannaan yahay bay ku tusaysaa macnaha adiga midabada waxdoodii ku jirtoo laga muransan yahay waa midabka guduudan waay sida haalibka sufradan lafteeda yani hadal baa ku jira culimmada qaar baa ka doodsan lakin axaadiis badan baa kuso aroortay inay bannaan tahay buu xadiidkani daliil u yahay baabu xukmi ma fiihi suuratu min aiyaab wاlbusuطi wالsutuuri wالnahyi can الtaswiir wuxuu baab u yahay xukmi maa fiihi suuratun wixii sawir leh xukumkiisa oo min ahiyaabi maryaha ah wاlbusuطi gogolaha ah gogosha la goglada wالsutuuri daahiyada ah iyo wanahyi reebid buu baab u yahay layska reebo cani taswiiri sawiridda layska reebo a wuxuu meeshan ka hadlayaa wixii sawir leh oo ama maro ah ama gogol dhulka la dhigta ah ama daah guriga lagu lagu muxuu ahaaye guriga lagu lagu hagaajista intaasoo dhan hadday sawir leeyihiin xukumkoodu muxuu yahay iyo sawiridda laf ahaanteeda oo layska reebo in shay la sawiro taasuu baab weya xukmi maa fiihi suuratun sawir wixii leh oo min athiyaabi dharka ka mida walbusiti iyo gogosha iyo wasutuuri daahyada arrinkaa xukumkiisa ayuu baabu yahay wanahyi iyo reebitaanna baab buu yahay can itaswiiri sawiridda layska reebo can caaishata radi allahu canha ana nabiya sal lay sl nebigu lam yakun muusan ahayn yatruku mid ka taga fii beytihi gurigiisa dhexdiisa mid kaga taga muusan ahayn shay-an shay shaygaasoo fiihi dhexdiisa uu yahay tasaaliibu macatabiyo ilaa hadduu uu ahaado naqadahu nebigu waa burinayay sal lay slam intuu jabiyo ayuu burinayay oo baabi'inayay rawahu lbukhaariyu baa wariyey wa abu daawuuda wa axmed walafduhu axmed lafdigiisu waxa weeye lam yakun ma ahayn nebigu sal alay lay slam yadacu mid kaga tagoo u daaya fii beytii gurigiisa dhexdiisa thawban maro maradaasoo fiihi dhexdiisa uu yahay tasliibun ah, macatabayn ama macatab ilaa hadduu ilaa ilaa naqadahu xaal uu burinayo mooye xaalo uu burinayo mooye ma dayn jirin hadduuba arkaba ishiisu qabato waa waa burburin jiray oo wuu baabi'in jiray nabigu sal lay slam ayib xadiidkani wuxuu faa'iidaynayaa tasaaliibta iyo tasliibka waxaa laga wadaa waxaan annaga u naqaano macatabka oo nasaaradu ay caabuddo nasaaradu ay caabuddo kristiyaanku ay caabudaan oo yidhaahdaan waa daldalaaddii lagu sameeyey nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam yacani kadiban wazuuran waxba kama jiro waxba kama jiro waa been laakiin haddana ilaah ahaan bay ka dhigtaanoo way caabudaan marka mucatabkaa isaga ah meeshii uu ku yaallo nebigu ma dayn jirin gurigiisa uma dayn jirin hadduu mara ku yaallo hadduu daah ku yaallo hadduu gogol ku yaallo waa zuulin jiray nebigu sal lla alay waslam saas way macanaa ayib culimmada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin eh, oo culimada fuqahada ka mid a ah, inuu ruuxu shay macatab leh ama saliib leh mara noocaasa inuu xidhaay waxay ku tusaysaa inay tahay tashabbuh gaalnimona way keeni kartaa bay leeyihi inuu ruuxu ridoobo diinta ka baxo way keeni kartaa buu leeyihi leanna waa muwaafaqo uu gaalada ku waafaqay shicaarkii diintooda iyo waxay caabudi jireen daahirka saasaa ka muuqata sidaasay culimmada qaarkood leeyihiino inay ridiya gaalnimo keento ayaa dhici kartay leeyihi meeshaa marka waxbaa ka haysta dad fara badan oo muxuu ahaayey markay dibadaha u socdaan macatabkaa lagu sawirayo raallina ku noqonaya in lagu sawiro oo gadaal lagaga sawiro oo horay lagaga sawiro iyagoo macatab ku sawiran la qaadanayo masale aada halis u ah aada khatar u ah ruuxa diintiisa halis gelin karta ma sahlana wa can caaishata radi allahu canha annaha iyadu nasabad waxay taagtay sitran daah daahaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay tasaawiiru sawirra ay ku sugan yihiin daah sawiro leh bay taagtay oy meel ku xidhay fa marka waxaa soo galay rasuululahi sal alay wasalam baa soo galay fa nasacahu markaasuu siibay isagoo aad u xanaaqsan ayuu daahii dhuftay oo isaga dhanba uu jaray qaalad waxay tidhi faqatactuhu markaasaan kala gooyey daahii wisaadatayni laba barkimood baan u kala gooyey bay tii haddiiba nebigii uu gooyey oo jaray oo tuuray dah dambe kama dhiganin intaan laba qaybood ka dhigay ayaan laba barkimood ka dhigtay ah, saas maanaa laba barkimood baan ka dhigtay fa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lla slam yartafiqu mid ku jiqilaysta calayhimaa labadaa barkimood korkooda ah, <coughs> yani waxa weeye jiqilkuu saaran jiray muttafaqun calayhi wa lafdin wa fii lafdi axmeda axmed lafdigiisa waxaa ku sugan faqatactuhu waan kalgooye bay tidhi mirfaqatayni laba shay oo lagu jiqilaysto baan u kala gooyay bay tiri mirfiqadu waxa weeyaan yani maa yuudacu calayhi yani almirfaq ah, saas macnaa yani waxa la dhi la saaro ama meesha la saaro muxuu ahaa suxulka ah, ayib falaqad ra'aytu waan arkay bay tihi nebiga sal lay slam muttaki'an isaga oo ku dangiga ama alaa ixdaahumaa labadaa midood walxaal fiihaa dhexeeda suuratun uu sawirya ayadoo sawirkii leh buu mid ka mida nabigu ku tiirsanaa sal lay sl oo jiqilka saartay ayib xadiidkaasi culimmada qaar ka mida waxay u deliishanayaan waana madhabu aa'ifa min alculamaa waxay u deliishanayaan sawirka wuxuu xaaraam yahay markii nooc la ixtiraamayo oo meel la sudho ama meel kore uu saaran yahay laakiin haddii mumtahan uu yahay mumtahanka waa markii la ihaanaysto oo cagta la saarayo oo lagu fadhiisanayo oo ayna ka muuqanin adnaa ixtiraam in loo hayo markaa waa bannaan yahay dhib male bay leeyihin markaa dhib male maxaa ku tusaya nebigu daah ahaan waa usoo jaray markii barkin lagu fadhiista oo laga dhigayna oo lagu jiqilaystana dhib uma arkin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waana xikmadduna sawirka loo xarimay sawirka waxaa loo xarimay asalkiisu wuxuu keenay in la inxiraafo ilaahay diinkiisa laga inxiraafo oo shirkiyaad la galo asbaabihii keenay buu ka mid ahaa sawirka oo dad saalixiin oo la sawiray kadibna lagu ibtiloobay sababta labaad weeye inoo soo socotee sawirka in la reebo waxaa keenaya khaaliqii allihii wax abuurahayay ayuu ruuxu isku shabbahayaa markuu wax sawirayo hawl ilaahay waa soo ma suurada iyo samaynteeda iyo sawirsiinta almusawiru soo ma alla isagaa shayga sawirkiisa siiya siduu u yaalla iyo qaabkuu u samaysan yahay isagaa bixiya adigii marka waxaad isku dayaysaa shaqadii rabbi oo kale inaad qabato markaad shaqada ilaahay faraha la gasho marka waxa weeye tashabuhaasaa ku jiro rabbi tabaaraka wa tacaala sidaan xadiidka u tegi doonno yani waxa weeye yudaahuuna bikhalqi illah abuurkii ilaahay bay yani isku shabahayaanoo raadinayaan wy maanaa ayib xadiidkaa marka waxaa deliishanaya culimadaa dhahaysa waa la soo reebayaa suurada noocaasa sawirku markuu mumtahaya oo waa laga soo reebayaa ayay deliishanayaan suuradaha jira ay soo reebaanoo taasi ka mid tahay waxaa ka mid a maalan markii ay tahay wax carruurtu ku ciyaaraan sida xadiidkii caaisha radi allahu canha ay lahaan jirtay eh, iyadoo nebigu qaba sal lla lay slam gabadh yar ah bay waxay lahaan jirtay haddana geedo ay soo goysay oo ay u ekaysiisay ibni aadan oo ay gabdhaha yaryarkii ku ciyaaraan gabdhaha yarkaa ayaa ku barbarta guriga sida loo loo dhisay iyo sida reerka loo dhaqa iyo waxbay ku bartaan ah. marka caaisha gabdha gabdhoodkaasay ciyaari jirta oo gabdho iyada la da-ah ayaa intay u yimaadaan oo guriga ugu yimaadaan bay la ciyaari jireen ilan way yarayd mogta sagaal jir meelahaasayba ahayd marka lala aqalgalay marka wayba iska yarayd marka waxay leeyihiin sawir weeye sawir ha ahaadee waxaa loo fasaxay oo loo ogolaaday calashaani waa lagu tababar qaadanayaayoo gabdhaha yaryarkaa baa guriga ku baranaya iyo sida loo maamulo a islaantii oo gurigii kala kala hagaajinayso saritii goglaysooo adrhigii soo xaraynaysooo odaygii iyo shaqadii siilaho hawshii gurigii bay baranayaan marka waxay leeyihiin waa tababar loo baahanya halkaasaa waxay ka saareen sawir kastoo looga maarmi waayo tacliin looga maarmi waayo waa bannaan yahay saas maanaa halkaasay marka ka bixiyeen midka dacwada tacliinta yacni waxa weeye wax lagu baro carruurta wax lagu barayo dacwada lagu gudbinayo sida maalan duruusta la duubayo oo kale halkaasay ka saareen masaladaa waxaa ka hadlaya sheekh alalbani caleyh raxmat ullah kitaabkiisa adaabu zafaafka ayuu kaga hadlaya ciddii u baahan meesha ha ka noqoto xadiiskan iyo xadiista la mid ah ayuu u daliishanaya dhib male ayb waan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu lahi sl lay slam rasuulku wuxuu yidhi ataanii waxaa ii yimid jibriilu jibriil baa ii yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa ataytuka mid kuu yimid baan ahaa alleylata yani caawa caawa waan kuu imid falam yamnacnii igama reebin an adkhula inaan galo albeyta guriga inaan galo alladii baydkaasoo anta adigu fiihi dhexdiisa aad ahay gurigaad ku jirtay in aan galo iima diidin ilaa xaal annahu isagu kaana uu ahaa mooyaane fiihi dhexdiisa timaalun taalo timhaalu rajulin nin taalladii ama sawirkii ah, waxa ii diiday waxay ahayd uun nin sawirkiibaa guriga ku jiray ayib lam yamnacnii iima diidin an adkhula albayta aladii anta fiihi ilaa xaal annahu isagu kaana uu ahaa mooyaane fiihi dhexdiisa timhaalu rajulin nin sawirkii wa kaana waxaa ahaa fi lbeyti guriga dhexdiisana waxaa ahaa qiraamun daah uu fasiro wuxuu yidhi sitrun fiihi tamaaiil kelimadaasi qiraamka fasirkeeda waa sitrun weeye astur iyo daah oo fiihi dhexdiisa uu yahay tamaaiilu sawiro yacni daah sawiro leh ayaa qiraamka la yidhaahdaa ayib wa kaana waxaa ahaa fi lbeyti guriga dhexdiisa waxaa kaloo ahaa kalbun ay waxaa guriga ku jiray oo kale ey baa ku jiray ayib wa kaana fi lbeyti hadalkii jibriil waay ah. wa kaana fi lbeyti guriga waxaa kaloo ku sugnaa kalbun ayna waa ku jiray bu sawir ninna waa ku jiray guriga ayna waa ku jiray sidaa darteed baan guriga kuugu imaan waayey oon usoo geli waayey ee famur waxaad amartaa bira'si timhaali sawirka madaxiisa amar alladii kaasoo fii baabi lbeyti guriga iridiisa ku sugan yuqtac ha la gooye yani wuxuu ku yidhi sawirka guriga iridiisa ku sugan yani waxa weeyaan waa daaha guriga iridda laga galo daaha lagu asturo daahaasaa waxaa ku yaalla sawir nin jibriil marka wuxuu ku yidhi amar bix oo sawirkaas ha la jaro madaxaa laga jaro ayb famur amar bira'si timhaali madaxa sawirka alladii kaasoo fii baabi lbeyti guriga iriddiisa ku sugan yuqtac ha la gooye in la gooye amar ha la gooye way macnaha ayb yasiiru wuu ahaanayaa marka ka hay-ati shajarati geedka qaabkiisoo kale u noqonaya haddii madaxa laga jaro sidii geed oo kale unbuu soo baxaya ibni aadamba umeeka soo ma sidii geed baxay oo kale buu iska yahay wuxuu tilmaamayaa xadiid kalaa jiroo nabigu leh sal lla alay slam oo sugana uu leeyahay assuuratu alra's faidaa qutica alra'su falaa suura sawirku waa uun madaxa haddii madaxa la jaro sawirba ma jiro saas macanaa hadduu madaxa keliya yahay oo qaar horaha yahay sawirkii waa baaqi laakiin haddii madaxa la jaro inta kale soo hadho inta kaleeto sawir ma ahe sawir xukunkii ma qaadanayso macnaa macnahaas xadiidkaa kale uu tilmaamaya buu kaniya maxaa sheegaya manaa waamur amar buu yidhi bisitri asturka amar daaha wey daar daaha amar yuqtac ha la gooye yuqac in la gooye amar yujcal ha la yeelo wisaadatayni laba barkimood muntabadatayni oo dhulka lagu tuuray tuuta'aani oo lagu istaagayo ah, daahana laba barkimood ha laga dhigo ha la kala jaro labadaa barkimood oo dhulka la dhigayo lagu istaagayo lagu fadhiisanayo sidaa ka dhig buuri ayib wamur amar bilkalbi eyga amar yukhraj ha la saare eygan guriga ku jirana bix sawirka ninkae guriga yaallana madaxa ka jir marada daaha'ana kala goo oo dhulka ha lagu tuuro ha lagu istaago ha lagu fadhiisto ha la ihaanaysto ayib saas way macanaha fa facala markaasuu sameeyey rasuulu llahi sal lla alay wasalam sidii buu rasuulku yeelay sawirkiina madaxuu jaray daahiina waa kala goyo barkimaa laga dhigay eygiina waa la saaray ayib wa idaa markaaba alkalbu eygii uu jibriil sheegayey jirwun waa ey dhalad ah eyga yarkee dhaladka maxaa la dhahaa ya haddii ey miyaa la tabcan jiray bal aduu garo ya adhiga yaryarkaa waa la yaqaanaa geela yaryarna waa la yaqaana lo-da yar yarna waa la magacyo leeda laakiin ey yar magaca u sheega maxaa la yidhahda waa ey carruur ah jirwiga kaas magac u garan maayo ayib waidaa markaaba alkalbu eygii jirwun waa ey dhalal ah oo kaana ahaa lilxasani waalxusayn xasan iyo xusein ay lahaan jireen labadii wiilee nebiga sal lla slam uga u ahaa labadaasaa lahaan jira ku ciyaari jira taxta nadiidin kaasoo taxta nadiidin abaaxad hoosteed ah oo lahum iyaga u sugnaatay nadiidka waxaa la yidhaahdaa waa khaanadda dharka muxuu ahaayey la geliyo ee laysdul saarsaaro min nadadaa laga keeno tandiidka waxaa la yidhaahdaa shayga marka laysku raseeyo marka sariir yar ama meel yar ama muxuu ahaaye oo oo dhar ku rasaysan yihiin hoostiisa ayuu eygu ku jiraa ey yaroo dhalada halkaa ku jira xasan iyo xuseen baa ku ciyaari jiro guriga meeshay ahayd bannaanka in looga saaro unbuu habeenkii meesha iska seexay dawakaa wuxuu keenay jibriil inuu soo geli waayo ayib waydalilkalbu jirwun weeye oo kaana lilxasani walxuseyn xasan iyo xuseen u sugnaaday kaasoo taxta nadiidin maryo lays kor ama yacni waxa weeye miis ama sariir maryo lagu raseeyey hoosteeda ku jira oo lahum ayaga u sugnaatay nadiidkaasoo lahum iyaga u sugnaatay rawaxa wariye axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda wtirmidiyu wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey sheekh albani ayib xadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa sawirku inuu xaaraam yahay sawirku inuu xaaraam yahay maxaa yeelay eh, muxuu ahaayey malaa'igtu gurigay soo geli weedoo jibriil soo geli waayo waxa loo soo geli waayo baa meesha ku jira bukhaariyo muslim waxay soo saareen laa tadkhulu almalaa'ikatu baytan fiihi kalbun walaa tamaaiil malaa'igtu ma gasho guri ay sawirro ku jiraan ama guri ay ku jiro malaa'igtu ma gasho ma soo gasho sidaas wey macnaha marka waxay usoo geli la'dahay tasaawiirtu inay xaaraam tahay waana madhabuljamaahiir sawirku inuu xaaraam yahay culimmada qaarkood waxay kala qaadeen sawirka taaganee hooska leh iyo sawirka aan hooska lahayn tafriiqa iyo kala qaadidaasi daliil ma leh inaysan daliil lahayn bal daliilkaa burinayo daliilkaaba diidayo kii nebigu uu kala jeexay sal alla alay wasalam soo maro sawirku kuma oli oo sawir mare ku yaalla ma hoos buu leeyay ma wax taagan oo hoos leba marka ama shay taagan oo taallo oo kaleeto oo sawir le ha noqdo timhaal ah ama shay ama derbi ama maro lagu sawiray ha noqdo kulli waa wada xaaraam axaadiistuna mayna kala qaaday waxaa kaloo in axaadiistu kala qaaday culimmada sunnaduna ay qabaan badankood ama gacanta ha lagu sawiro ama aallaha loo isticmaalo iyo jihaazo ha lagu sawiro kaamirooyinka hadda ha lagu sawiro kaamirooyinku waaba urursanaan jireen dad yar baa wadan jire iyadiibaa hadda moobeellada laysu dhex dhexgeliyey markaasaa afar iyo labaatanka sax qacda lagu hayaa waxaa cajiib ah xaramka makiga khaasatan marka la tukado salaadda salaada laga baxo inta badan salaadaha taraawiixda iyo tahajudka iyo salaada ciidda iyo xilliga dadku ay damaashaadahayaan bay u badan tahay salaadda sidaadii looga baxo waxaa lagu yaacayaa muxuu ahaayey derbiyada masaajidka markaasaa dadka hoos dawaafaya dabaqyada koraan ka hadlaya dadkaasaa moobelada loo qaadanaya qaar waxay wataanba kaamerooyinkii laftoodii bay wataanba lagama kari karo wax kasta inta la yeelaa laga celin waayo bal aduu kaala maanta laku akriyo war waa xaaraana iska daayo ma karaysa waxay ka mid tahay marka mima camat bihi albalwa masaa'ibta faaftay ee si la yeela aan la garanayn bay ka mid tahay sidaas daraaddeed sawirku ma bannaana ilaa lixaaja aw daruura ama asalkiisu waa xaaraam xaaje ama daruuro waxay noqon kartaa dukumentiyada ku samaysigooda oo kale wixii dukumenti looga maarmi waayo wixii maalan saan soo tilmaannay tacliim looga maarmi waayo wixii looga maarmi waayo maalan dadka dembiilayaasha oo kaleeto raadintoodii qabashadooda looga maarmi waayo wixii looga maarmi waayo tarbiyada iyo looga maarmi waayo waxyaalaha noocaasoo kaleo xaaja ama daruura keenta mooye maya wixii dacwo looga maarmi waayo wixii maalan looga maarmi waayo muslimiin dhibaata haysato in xaaladooda la gudbiyo si wax loo taro oo tujaartiiyo dadka waxhaysta iyo hay-adaha loogu qanciyo waxtarkooda musiibadooda in la naqliyo xaajaadka iyo daruuraadka noocaas oo kalea waxaan ahayn sawirka asalkiisu waa xaaraan ma bannaana siduu dooniba hau yaalla markaas ayb wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu idhi alladiina kuwa yasnacuuna sameeya haadihi suwara sawiradan yucadabuuna waa la cadaabi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada kuwa sawirada qaada waa la cadaabi maalinta qiyaamada fa yuqaalu lahum waxaa lagu dhihi doonaa uxyuu nooleeya maa khalaqtum waxaad samayseen waxaad yani waxa weeyaan aada isku hagaajiseen ood dhoobdhoobteen oo aada makhluuqoo kale ka dhigteen nafgeliyaa la dhahaya uxyuu maa khalaqtum meesha waxaa laga qaadanayaa waxa la diidan yahay sawirkiisu waa wixii naf le ama waxaan naf lahayn oo noolayn oon noolo ahayn asaga hede waxa weeye ilaahay baaba nafgelininba allah hadduusan nafgelinin inay bannaan tahay baa xadiidka mafhuum ahaan ama ishaar ahaan looga qaadanaya xadiiska soo socdaana caddayn doono macnaha uxyuu maa khalaqtum marka la leeyahay ma noolayn karaan soo ma ah, waa amar taxjiizi ah nooleeya maadaama aad isku daydeen wixii alla samayn jiray inaad samaysaan aad isku daydeen bal wakaasee nafgeliya oo maad gelin kartaan waa maya way marka waa la kaxaynaa marka cadaabkaa lagu tuuraya saas maana ayb wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma waxaa laga warin wajaa wlxaal ja'ahu uu yimid rajulu nin uu u yimid isagoo ibni cabaas uu nin u yimid nin baa u yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi innii anigu usawiru waan sawiraa haadihi tasaawiira sawiradan faaftanii biha faaftanii miyuu idin qoraya mise faaqtanii Ah, aftani waxaan u malaynayaa waan ku shaqaystaa inay tahay waan soo hubin doonaa ninsaa ku yidhi oo ibnu cabbaas sidaa u weydiiyey faqaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal lla alay slam oo yaquulu leh qaaf muqore faaqtani ma idin qore ah, iqtinaa hadday tahay waa kaydsiga faaqtanii fiiha sidaa hadday tahay waa kaydsiga ama yani waan kaydsadaa ama fa faaftanii ma garanayo aan dib ugu noqon insha alla soo hubin faqaala marka wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal ly waslam oo yaquulu leh kullu musawirin mid kastoo wax sawira fi naari naarta dhexeedu ahaa yujcalu waa la yeeli lahu isagoo bikulli suuratin sawir kasta oo sawaraha uu sawiray nafsan naf baa loogu samay yucadabuhu oo lagu cadaabayo fii jahannamo jahannamo dhexeeda xaal lagu cadaabayo yacni sawir kasta oo uu sawiray naf isaga abaa ah la gelin markaasaa loogu cadaabi jahannamo dhexeeda lagu cadaabi ninkii boqol sawir sawiray boqol nafood oo uu leeyahay baa naarta ku cadaaban waaya saas way macanaa midkii toban sawiray toban nafood oo uu leeyahay naarta jahannamo ku cadaaban waay saasaa laga wada macana yujcalu lahu waa la yeeli bikulli suuratin sawir kasta oo sawarahaa uu sawiray waxaa loo yeelayaa nafsan naf baa loogu yeelay yucadabuhu xaal lagu cadaabayo ama yucadabuhu isagoo lagu cadaabayo fii jahannama dhexdeed fa in kunta haddaad tahay buuhi ibnu cabbaas baa odhanaya ninyow haddaad tahay laabudda mid aan ka maarmaynin ama faacilan inaad tahay mid samaynaya mid aan ka maarmi karin inaad samaynayso haddaad tahay oon daynaynin haddaad tahay ee fajcal yeel ashajara geedka yeel iyo wamaa shay laa nafsa lahu aan naf lahayn haddaad daynaynin oo ilaa ilaaba aad sawir ka wadi oo sawirro tahay ood ku shaqaysanayso waxaad ka sawi ka shaqaysaa sawirtaa geedaha iyo wixii aan naf lahayn buuraha iyo geedaha iyo guryaha iyo samada iyo dhulka iyo dayaxa iyo qoraxda iyo waxa aan naflayda ahayn sawiroo kuwaa ka shaqaysa buy amaa wixii naf leh ay isugu dhawaana haddaad sawirto soo maa yaa weylek sidaasuu ku yidhi xadiistaasi waxay kutusaysaa sawirku inuu xaaraam yahayna waana madhabuljamaahiir axaadiista nebiguna sidaasay ku caddahay sal lay waslam waxaa ka mid ah xadiidka nebigu uhi sal lay slam ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati aladiina yudaahuuna bikhalqi illah dadka ugu cadaab adag maalinta qiyaamada waa dadka ilaahay khalqi abuurkiisa isku shabaha abuurkiisa shabaho alle siduu wax u abuuray isku daya inay u sameeyaan shaqadii ilahay bay galan way macna alla wuxuu lahaa ee khaaska u ahaa bay galeen dadka ugu cadaab adag bay noqon doonaan maalinta qiyaamada oo yaani waxa weeye waxaa loo cadaabayaa meelaha ugu adag cadaabkaa lagu cadaabaya way maana baabu maa jaa wixii yimid baabuu yahay fii lubsi lqamiisi ama lubsi lqamiis qamiiska xidhashadiisa ku yimid waalcimaamati iyo cumaamada wasaraawiil iyo saraawiilsha xidhashadooda qamiiskaoo la xidho cimaamadoo la xidho iyo sarwaaladoo la xidho wixii ku yimid yahay xadiista kusoo aroor can abi umaamata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qulnaa waxaanu dhi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow ina ahla alkitaabi ahlulkitaabku yatasarwaluuna way sarwaallay xidhaan walaa ya'taziruuna mana guntadaan ah, macnaheedu waxa weeyaan yaa imaa inaad sarwaal xidhato wixii sarwaal ka soo hadhay waa uun ama waa macawis ama waa qeyd la guntayo soo ma ah saas manaa marka sarwaal bay xidhaan mana guntadaan walaa maxawis walaa qayd walaa xuma guntadaan ayb faqaala rasuulu lahi sl lay sl markaasaa rasuulku wuxuu yidhi tasarwaluu sarwaallada xidha wa'taziruu guntadana wakhaalifuu khilaafa ahla alkitaabi ahlulkitaabkana khilaafa sarwaalkana xidha hoos guntiga iyo macawisaha iyo wixii la midana xidha ahlulkitaabkana khilaafa oo seen ku khilaafnaa wa iyagu hal mid bay laazimeenay taa-un ha laasimina sarwaalkae intaad khilaaftaan marna sarwaalsada markaad rabtaanna guntada soo khilaaf maaha marka yaani shay haddaad khaas isaga dhigto oo shaygii aan khaaskii lagula qaadanine marna lagula qaato marna lagu khilaafo waa lagu khilaafay macnaha saasaa laga wadaa wakhaalifu ahla lkitaab rawahu axmed baa wariyey kadalika abaraani baa soo saaray haythami wuxuu leeyahay markuu labadooda u tiiriyey kadib rijaalu axmeda rijaalu saxiix khala qaasim wa huwa iqa buu leeyay wa fiihi kalaamu laa yadur ragga xadiidkani waa rag hiqaad ah sidaasuu tilmaamaya laakiin kuma filla xadiidka sixadiisa iyo sugnaantiisa leanna waxaa dhici karta rijaashu dhammaantood inay hiqaad yihiin laakiin xadiidku cillo kale qabo inqiaac ama sabab kale ama cillad kale uu qabo ayib wax intaa ka badan ka hadlaya ma aan arkin xadiidka waxaa kaleeto oo jirta axaadiis kale oo xaafid ibnu xajar iyo uu leeyahay sunankiiyo keyrkood baa soo saaray oo tilmaamaya nebigu sal lla lay uu leeyahay waxaa sugan nebigu inuu sarwaal yeeshay laakiin inuu xidhay ma sugna kanaa ka mida soo socda waan maalik bni cumayr qaala wuxuu uhi bictu waan iibiyey min rasuuli llahi sal lla lay slam waxaan ka gatay rijla rijla saraawiila a saraawiil yani wax weeyaan ayaan ka iibsaday a bictu waan iibiyey min rasulillahi sal lla lay rijla saraawiila ayaan ka iibiyey qabla alhijra fawasana lii markaasuu ii miisaamay faarjaxa lii wuuna ii rajaxay yani markaan ka iibiyo saraawiishuu iga iibsaday nebigu sal lla alay slam wuu ii miisaamay muxuu u miisaamay lacagti ila lacagta waa la miisaami jiray soo maa lacagta lama tirin jirin lakin waa la miisaami jiray fawasana lii waa ii miisaamay lacagtii faarjaxa lii wax siyaadaa buu isiiyey kafadii buu ii rajaxayo siyaaduu isiiye wey rawahu axmed baa wariyey wabnu maaja sheekh albaani waa saxiixinayaa xadiidka isaga waxayna ahayd hijrada ka hor intuu maka joogay ayuu nebigu sal alay wasalam saraawiishaa ka iibsaday ayib waxaad diistay leeyihiin culimmadu waxaa sugnaatay inuu nebigu sal alay waslam uu saraawiil yeeshay laakiin waxaan marna la haynin inuu xidhay laakiin hadduu yeeshay saxaabaduna xidhan jireen lagana reebin waxay daliilu tahay in la xidhan karo way bannaan tahay ayib bal bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin iyadaaba muxuu ahaayey ka astur badan hoos guntiga macawista iyo wixii la mida sarwaalkaaba ka astur badan bay leeyihin a oo cawrada ka qarin badan talabaad weeyaane ruuxu markuu socdayo waxaa dhici kartaba inay macawista iyo hoosguntiga iyo ka dhacdhaco sarwaalkuse ma dhacayay leeyihin saas macanaa macaanidaasay qaarkoodba u rajaxayaan laakiin sarwaalka laga hadlayaa markay culimmadu dabagal sameeyeen waxay leeyihiin saraawiishii waagaa la xidhan jiray waxay ahaayeen saraawiishan hadda maqaaribadu ay xidhaan ma aqaano inaad garanaysaan sarwaal candho dheer oo turkida iyo maqaaribada iyo ay xidhaan miyaad aragteen a ah. oo candhadiisu hoos u laalaado ilaa ay xataa ka hoos marayso muxuu ahay kor oo dhan macawis ahaan buu ka yahy a meelahan eh, sinta iyo baryaha iyo macawis ahaan buu yahy halkan korena sida sarwaal ahaan buu u xidhan yahay hoosna kuma dhegana jidhkee sida macawis ahaan buu uga fidsan yahay lugana waa leeyahay sida sarwaalka la geliyo kaas noocaasuu ahaabay leeyihiin saraawiishii wakhtigaa la xidhan jiray a ah, amaa sarwaalkan hadda la xidhaay ee jidhka ku dhegani kani isaga war badan baa laga sheegahaya ah, allahu lmustacaan khaasatan markuu jidhka aada u hayo oo cawrada sifaynayo ayada xadiis baa si khaasa ugu soo aroortay ragga iyo dumarka toona midna looma ogola marada uu qabo intuu jidhka ku dhajiyo inay cawrada sifayso saas way macanaa oo maalan intuu jidhka kala dhex galo baryihii dhexdooda galo oo yacani waxa weeye xubinkii taranka meel uu meel dhigo oo baryihii bannaanka yaallaan oo ruuxiiba wax qobanba inaan u asturnaynba maraa saaran laakiin jidhkii kor buu ka sifaysan yahay saraawiisha noocaasoo kale ah waxay leeyihiin waa maro jidh sifaynaysa wabitaali mamnuuc wa waxaa fiican marka sarwaallada la tolanayo in ay noqdaan sarwaallo jidhka waxoogaa ka durugsan saasaa fiican ayb wa ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa xabu hiyaabi dhar midka loogu kalgacayl badan yahay ilaa rasuuli sal lay waslam alqamiisu buu ahaa dharka midka loogu kalgacayl badan yahay nabiga sal lay waslam wuxuu ahaa qamiiska rawahu axmed baa wariyey wa abu dawuud waatirmidi wa saxaxahu tirmidi waxaan ilaa wasaxahu alalbani sheekh albani baa saxiixiyey wuxuu ku tusayaa inuu nebigu qamiisyada jeclaan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh wa can asma binti yaziid qaalad waxay tidhi kaanad waxay ahayd yadu kummi qamiisi rasul illahi sal ly slam nebiga qamiiskiisa kumkiisa yani eh, yadu kummi qamiisi rasuulillah qamiiska nebiga kumkiisa gacanta wuxuu ahaan jiray ila arusqi ilaa cumacumta kumka waxaa la yidhaahdaa waa e, marada qamiiska ama shaatiga e, gacantiisaa la yidhahda kumka marka meeshuu ku dhammaanaya waxay ku ekayd marka ila rusqi ilaa cumacumta meesha gacantu ka kala baxdo ee kafku ku dhammaado halkaasay ku ekayd rawahu abu daawuud baa wariyay watirmidiyu tirmidiy wuxuu yidhi xadiidkaasi waa xasan hariib ah sheekh albanise wuxuu leeyahay waa daciifu lisnaad maxaa yeele xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira shahr ibnu xawshab waa nin saduuq oo kaiiru irsaal walwhaam ah sidaasuu silsila daciifa sheekhu uu ku leeyahy xadiidka wuu ku daciifinaya wa can ibni cabbaasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana wuxuu ahaa rasulu sal lla lay yalbasu mid xidha qamiisan qamiis qasiira alyadi a gacantiisu ay gaabanta watuuli iyo dherarkaba dherarkiisuna uu gaaban yahayoo aan aanqowga ka hoos maraynin ee dhudhunka dhexdiisa ku eg gacantiisuna ay gaaban tahayoo aynan dhaafaynin cumacumta rawahu ibn maaja baa weli kadalika tabaraani ibnu sacad baa soo saaray isaguna waa daciif ah, leanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo muslim ibnu kaysaan almulaa'i waana nin daciifa wey silsila daciifa buu sidaa sheekhu ku leeyahay hortiina waxaa sidaas yidhi alimaam albusiiri fii misbaaxi azajaaja isaguna sidaasuu ku leeyahay sanadkiisu inuu daciif yahay oo ninkaas sababtii uu daciif ku yahay laakiin shaahid buu u sheegayaa min xadiidi asmaa binti yaziid oo xadiidkaa ka horreeya ah ayuu ku xoojinayaa ninka la yidhaahdo buusiiri sheekh albaanise wuxuu leeyahay labada xadiid isma xoojin karaan oo wuu daciifinayaa labadaba macna ayib axaadiistaa waxaa loo deliishadaa hadday sugnaan lahaayeen in e, yacni shaatiga iyo qamiiska iyo maryaha gacanta la geliyo ay sunno tahay in aysan dhaafin yacni cumaacumta inaysan dhaafin oo aynan ka gudbin saas way macanaa wixii dhaafa yacani isbaal inay tahay ayaa loo deliishadaa ah, oo isbaalku halkanna geli karo lakin axaadiistu waa xadiis daciifa wacan naafic can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana nabiyu nebigu wuxu aha sal lay slam nebigu wuxuu ahaa ida ctama hadduu cumaamadayanayo oo cumaamad xidhanayo sadala mid raariciyuu ahaa cimaamatahu cumaamadiisa wuxuu raaricin jiray bayna katifayhi labadiisa garbood dhexdood labada garbood dhexdooduu cumaamada ku sii dayn jiraoo ka raaricin jiray qaala naafic wuxuu yidhi wa kaana ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ahaa waa raawiga xadiidke yasdilu mid isaguna sii daayo raariciya cimaamatahu camaamadiisa bayna katifayhi labadiisa garab dhexdoodu isaguna camaamada kusii dayn jira cimaamada fiideeda way macana rawahu tirmidiyu baa wariyay xadiidka tamaamkiisu waxa weeye cubaydillaah ibnu cumar oo naafic xadiidka ka warinaya ayaa isaguna wuxuu yidhi ra'aytu alqaasima wa saaliman yafcalaani dalik aniguna waxaan arkay buu yidhi muxuu ahaayey qaasim iyo saalim waa laba taabici oo iyaguna sidaa samaynay oo yani umaamadda halkaa kusii daynay ayib labada garbood dhexooda xadiidka imaamu tirmidi wuxuu leeyay waa xasan qariib sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka nin daciifaho la yidhaahdo yaxya bnu moxamed aljaari saduuqun yuqti buu yidhi ninka la yidhahdo xaafid ibnu xajar laakiin dacfi wey yani dacfi intaa ka badan baa ku jira sheekh albani caleyh raxmat ullahi lakiin xadiidka wuxuu ku saxiixinayaa bituruqihi oo duruq kale uu leeyahay buu ku xoojinaya silsila saxiixa buu ku keenay toddoba boqol iyo toddobiyo toban ayib fii saxiixi muslim waxaa kaloo ku sugan min xadiidi camri bni xurays inuu yidhi kaanii anduru ilaa rasuuli llahi sal lla alay slam cala almimbar waxaad moodaa inaan nebiga hadda fiirinayo isagoo mimbarka korkiisa saaran wa calayhi cimaamatun sawdaa isagoo nebiga korkiisana ay saaran tahay cumaamad madow qad arkhaa tarafayha bayna katifayh ah, labadeedii fiidoodna uu ku raariciyo ku sii daayay labada garbood dhexdood yani waxaa marka sugan inuu qaabkaa nabigu u xidhan jiray cimaamadda cimaamaddaasi qaabkaasi waxay ahayd qaabkan duubidda ah cimaamadan la maraya madaxa lagu marayo kadibna saynta yar laga sii daynayo garbaha dhexdood halkaa lagu sii daynayo weliba hal sayn meehe labadeeda saymood ayaa la raaricinaya garbaha dhexdooda lagu raaricinaya waxaa marmarka kale uu samayn jiray nebigu sal ly slm marka qaarkood cumaamadu way dheeraan jirtay markaasuu wuxuu samayn jiray taxniig taxniigka waxaa la yidhahdaa halkan dhuunta hoosteeda in la soo mariyo ah, markaasay halkanay maraysaa way ka laalaadaa gadaalna fiidaheedaa ka laalaada saas maanaa halkanay maraysaa dhawankay ka soo degaysaa halkanay maraysaa dhawankay ka degaysaa wayna duuban tahay lafiidaheeduna labada garbood dhexdooday ka laalaadaan sidaana waa samayn jira nebigu sal lla alay slam oo taxniig baa la yidhahda taa gadaal ka laalaadana du'aa baa la yidhaahdaa du'aa baa la yidhahda marka qaabkaa nebigu sal lla alay slam cumaamadda wuu u xidhan jiray laakiin culimmada in badanoo ka mid a ah sunnada waxay leeyihiin qaabkaa in loo xidhaayo waa uun iska waa mubaaxo way bannaan tahay labiska qaabku u labisan jiray lebiska noocaasoo ka caade iyo curfi bay ahayd wax hadda amaroo saa u labisa yidhina ma jiro carabtii islaamka ka horna qaabkaasay u qaadan jireen cumaamadaha u qaadan jireen islaamka ka hor marka curfigii uu reerkiisa ku arkay ee soo gaadhay unbaa saa noqday sidaasoo kaleeto ficilka ana waxa weeyaan bay leeyihiin haayatu maa fi lamri wuxuu kutusayaa uun bannaani iyo jawaas ama inaan haddan idhaahno waa sunno oo sidaasaa sunno ajir baa laga helaya maya bay leeyihin ah. yani qaablabiska noocaas oo kalea ah, wuxuu xidhay martale macawis macawis haddaad xidhato ma ajir baad ka heli qamiis buu jeclaa haddaad qamiis xidhato ma ajir baad qamiiska ka heli calashaani qamiis ahaan miyaad ajir uga heli maya ah, masaladaasi waxaa la yidhahdaa afcaal caadadu ay keentay oo muxuu ahaayey ay curfigii iyo caadadii mujtamaca keentay saas daraaddeed inay bannaan tahay unbay ku tusi adugu ama yaani rogo ama tunka saara cumaamadda ama laalaadi hawl kuu taalla war ah, laakiin sinaba qaababka qaab ka mida ood ajir ka helayso oo hadda sunnanimo ah ma jirto hada wabillahi tawfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi